بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ka bilaabaneynaa bogga laba boqol iyo saddex iyo afartan tarkhiimu lmunaada almacrifa munaadaha sida loo tarkhiimiyo ama qeyb looga jaro ayaynu halkan ka arki doonaa haddaba tarkhiimka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood inuu yahay tarkhiimku tarkhiimu lmunaadaa iyo inuu yahay tarkhiimku tarkhiimu tasgiir iyo inuu yahay tarkhiimku tarkhiimu daruura saddexdaasaa tarkhiim loo qaybiyaa ereyga tarkhiimka a luqadda waa tarqiiqu sawti wa talyiinuhu in codka la jilciyo ama maxaanku idhaahdaa la debciyo ayaa tarkhiim loo yaqaanaa xagga luqadda gabayaagu waa kii gabayga tirinayee lahaa wa caynaani qaala allaahu kuunaa fakaanataa facuulaani bilalbaabi maa tafcalu alkhamru markuu soo waday ayuu ku soo gebagebeeyey inantii uu tilmaamayey buu hadalkeegii tilmaamay oo wuxuu idhi hadalkeegu rakhiimulxawaashi laa hulaa-un walaa nasrun rakhiim wuu jilicsan yahay buu doonayaa inuu idhaha hadalka labadiisa daraf rakhiimulxawaashi bilowga horena waa jileec dhammaadka dambena waa jileec inanta hadalkeegii wuxuu soo qaatay oo qura uu tarkhiimkan ku tilmaamay ama jileeca uu ku tilmaamay bilowga iyo dhammaadka inta dhexe laakiin wuu ka aamusay ujeeddadu waa ujeeddo balaaqadeedoo waxaa la idhaha qofka kolka horeed hadalka wada bilaabaysiin hadduu hadalku idinka taagtaagmi waayo marka dambeed kala tegaysiinna uu idinka taagtaagmi waayo inta ka dhex la idinka xumaan maayo hadalku laba jeer buu khilaafku inta badan dhacaa qof wax lagu soo akhriyo isagoo wixii hubsanin kula soo gala oo marka waxaadan dee ogeyn isagu kugu bilaabo adna wax kale aad ugu jawaabto oo bidaayadaba khilaafku halkaa uu ka bilowdo iyo laba qofoo intay wax isla bilaabeen isku maan dhaafay oo gebagebadii intay kana fikraddiisii uu soo gudbiyey kana uu soo gudbiyey ay arkeen inay kala fog yihiin sidaa isku khilaafa labadaa dhinac kolka waa dhammaadka iyo bilowga labadaa dhinacba inantan hadalkeygu uu jilicsan yahay buu yidhi tarkhiim haddaba waa jileeca ayuu ahaan jiray hadda waxaa looga jeedaa cashirkeen in ereygan tarkhiim ah waa xadaf kelmadda loo dhawaaqayo ayaa shuruudaha hadday dhammaystirato xagga dambe laga xadfayaa oo laga jari doonaa xuruuf ama hal xaraf baa la jari ama laba xaraf baa la jari bal aynu eegna sheekhu siduu usoo dhigo tarkhiimulmunaadaa munaadaha la tarkhiiminayo almacrifati ee macrifada ah ereyga almacrifa sheekhu munaadihii macrifanimo ayuu inoogu qeydayo waad aragtaa waa munaadaha qeyb ka mida ayay shardi u tahay macrifanimadu faslun wayajuusu waxa bannaan tarkhiimulmunaadaa munaadaha in la tarkhiimiyo oo wax laga xadfo munaadaha almacrifati macrifada ah in la tarkhiimiyo ayaa bannaan tarkhiimku haddaba waajib ma aha waa jawaas wayajuusu buu sheekhu ka bilaabay wahuwa tarkhiimku xadfu aakhirihi waa munaadaha oo aakhirka laga xadfo takhfiifan si loo fudaydiyo darteed ujeeddada iyo hadafkuna waa fudaydin xagga dambuunbaad ka xadfi fadu taa'i magaca taada u saaxiibka ah hadduu magacan munaadihii ihi uu taaba sito mutlaqan kii oon la kala qaadayn shuruud lagu xidhaynin halkaa masaa un buu ina yidhi fadutai ka kayaa dalxa un buu ina yidhi fadutai ka u saaxiibka ah yurakhamu yurakhamu waa la tarkhiimini mutlaqan kiyoon la kala qaadaynin hadduu ta' sito waa la tarkhiimin shuruud loo shardiyayaana ma jirto kayaa dalxa oo kala weeye ninka dalxa la yidhaha markaad tarkhiiminayso ta'da yaree ugu dambaysa ayaad ka xadfi ta'da yaree ugu dambaysa ayaa dalxa ka xadfi sababtuna waxa weeye dee ta' sitaa haddaba markaan ta'daa jaro ta'daasina waa halkii icraabtu ay fuuli jirtay amase binuhuba uu fuuli jiray markii ereyga la icraabayo ama la binaynayo xarakadu ta'daasay ka muuqanaysa ta'da haddii la tuuro dalxa xa'baa ta'da ka horaysa xa'daasay xarakadii u soo wareegi luqatu ma laa yantadir haddaynu qiimayno laba luqadood baa jira luqatu ma laa yantadir qolo xarafka la xadfay nisyan mansiyan ka dhigta oo odhanaysa munaadu waa intan hore uun kolkaa dalxa markaan idhaa xadaasaan iska godaya yaa dalxu waxaa jira luqa la yidhaha luqatu man yantadir oo xarafka xadfan qiimaysa iyagu waxay ku leeyihiin xarakada xa'daa sidii markii ta'du ay joogtay loo xarakayn jirun ha loo xarakeeyo ta'day dammadu ku qadaran tahay yaa dalxa ayaynu odhan ama yaa dalxu ayaynu odhan wayejuusu waxaa bannaan tarkhiimulmunaadaa munaadaha in la tarkhiimiyo ayaa bannaan munaadaha almacrifati macrifada ah wa huwa tarkhiimkuna xadfu aakhirihi waa xagga dambe oo laga jaro takhfiifan fudaydin darteed loo jaro fadutaa'i ta'da ka u saaxiibka a ah waa la tarkhiimin mutlaqan kiiyoo shardi la'aan ah kayaa dalxa oo kale weeyi wa yaahuba oo kale weeye waa hubatun weeyaano yaahuba inan baad magac uga dhigto yaahuba unbaad aayar odhanaysaa wa kayruhu kayrkiina waa la tarkhiimin kayrkii ayaa la tarkhiimin bishardi damihi damin la daminayo shardin la shardiyayo wa calamiyatihi iyo calamnimadiisa shardin la shardiyayo wa mujaawasatihi iyo gudubkiisa shardin la shardinayo halaathata axrufin saddex xaraf uu gudbo saddex xaraf inuu ka badnaado ayaa la shardin doonaa sheekhu wuxuu halkan inoo sheegayaa shuruudaha loo baahan yahay haddii bilaata uu yahay shuruuda ayaa loo baahan yahay markuu bilaata noqonayo shardiga koobaad wuxuu yidhi waxaa la shardiyaa bishardi damihi waa in la damiyo ereygan marka la odhanayo waa bilaata hare la tarkhiimiyo xagga dambeha laga xadfo koo waa inuu damisan yahay bishardi damihida wuxuu sheekhu uga jeedaa waa inuu mebni yahay mebniguna waa mufradka calamkaa ah iyo nakirada maqsuudada ah labadaa midkood waa inuu yahay uu mebni noqdo waa kow wa calamiyatihi calamiyo ayaa la shardiyaa waa inuu calam yahay kolkaa halkaa bishardi damihida hore waxaa si gaara iskaga qaadan karaysaa nakirada khayru maqsuudada ah wa calamiyatihina calamkiibuu gaar u soo soocay oo laba jeer buu calamku sheegan yahay wa mujaawasatihi iyo gudub halaaثata axrufin saddex xaraf uu gudbo saddex xaraf inuu ka badnaadaana waa shardiga saddexaad waa jacfar oo kale jacfar afar xaraf wey jacfar marka loo dhawaaqayo ama loo nidaynayo dammo ayaa lagu bineeyaa yaa jacfaru ayaad odhanaysay haddaba xilliga aad u dhawaaqayso jacfar xarafka u dambeeya ayaad jari oo maxay ah ra'da ah fa'daad ku dayni laba luqadood baa soo baxaya luqo la odhanayo luqatu man yantadir iyo luqo la odhanayo luqatu man laa yantadir luqatu man yantadir fa'da fadxi bay ku leedahay oo yaa jacfadhe luqatu man laa yantadir fa'da god bay ku leedahay oo yaa jacfudhe yaa jacfu daman wa fatxan haddaba daman markaynu qaadanno fa'daa la daminayaa waana luqatu ma laa yantadir wa fatxan markaynu leenahayna fa'daa la fadxinayaa waana luqatu ma laa yantadir luqatu man yantadir wey marka la fadxinayo luqatu man yantadir ma laa yantadirna waa godaalka min axkaami almunaadaa munaadaha axkaamtiisa waxaa ka mida atarkhiimu tarkhiimka ayaa ka mida wa huwa tarkhiimku xadfu aakhirihi waa munaadaha aakhirkiisa oo la jaro takhfiifan fudaydin darteed loo jaro wahiya tasmiyatun waa magacaabid qadiimatun horraysay wa ruwiya waxaa la wariyey annahu qiila in la yidhi ayaa la wariyey libni cabbaas sheekh ibnu cabbaas saxaabigii ahaa ina bna mascuudin ibnu mascuud qara'a wuxuu akhriyey wanaadow yaa maali ibnu mascuud baa akhriyey baa la yidhi wanaadow yaa maali ereyga yaa maali allaamka waa la kasriyey kolkaa muxuu ka tegey yaa maaliku bay ahayd yaa maaliku kaaf buu ka tegey tarkhiim ahaan buu kaafkaa u jaray ibnu cabbaas baa lagu leeyahy ibnu ibnu ibnu mascuud baa akhriyey wanaadow yaa maali ibnu cabbaas wuxuu fahmay inuu tarkhiim yahay meesha fa qaala wuxuu yidhi maa kaana maa shay baa ashqala mashquul bednaysiiyey ahla naari ahlu naarka cani tarkhiimi tarkhiimka ahlu naarka tarkhiim maxaa ugadana buu yidhi qof naar ku jira kaafkan xadaf oo afka iyo luqadda ku xaragoo luqadda waajibkeegii dhaaf oo jawaaskeegii akhri ahlu naarku ma iyagaa haleelaya buu leeyahay alla maxay mashquul kaga jiraan inay tarkhiim yidhaahdeen kelmaddan dee waa duca ahlunaarku eh, markay u baaqanayeen maalig weeye wanaadow ahlunaarkiibaa dhawaaqay yaa maali bay yidhaahdeen yaa maaliku fa qaala wuxuu yidhi markaa ibnu cabbaas maa shay baa kaana ahaaye ashqala ka shuqli badnaysiiyey oo ka mashquuliyey ahla naari ahlu naarka cani tarkhiimi tarkhiimkii dakarahu waxaa sheegay azamakhshariyu wadaadkii zamakhshari baa sheegay wa gayruhu gayrkiina wuu sheegay wa can bacdihim qaarkood waxaa laga wariyey ana aladii ka qurux badnaysiiyey atarkhiima tarkhiimka hunaa halkeennan anna fiihi waxaa ku sugan alishaarata tilmaamid ama ishaaro ilaa annahum iyagu yaqtaticuuna inay jaranayaan bacdal ismi ismiga qaar ka mida oo yaa maaliku kaafkiibay ku hadli kari waayeen lidacfihim daciif ay ka daciifeen can itmaamihi inay dhammaystiraan ragga qaarkood baa yidhi yaa maalikuda ahlu naarku waxay kaafka u jareen way dhammaystiri kari waayeen magacii naartii iyo dhibkii haystay darteed ay magaca la dhammaystiri kari waayeen kolka waad aragtaa wa sharduhu waxaa loo shardiyaa ismiga an yakuuna lismu ismigu waa inuu yahay macrifatan macrifo waa inuu yahay marka koobaad ismi macrifoah waa shardi inuu ismigu macrifo yahay haddaba hadduu ismigu macrifo noqon waayo lama tarkhiimiyo oo si qiyaasa looma tarkhiimiyo kelmado gaarabaa luqadda la arkay sida ereyga saaxib oo kale yaa saaxibu oo la tarkhiiminayo oo maxay la leeyahay yaa saaxi la leeyahay sababta uu shaad loogu tilmaamo ama qiyaas looga dhigi waayey ama culimmadu ay u caddeeyeen inuu samaac yahayn waa calam la'aanta macrifo la'aanta weeyi macrifuuna ahayn wa sharduhu waxaa la shardiyaa an yakuuna waa inuu yahay alismu ismiga la tarkhiiminayaa macrifatan macrifo waa inuu yahay uma in kaana hadduu yahay makhtuuman mid lagu khatimayo bitaa'i ta lam yushtarad looma shardiyo fiihi dhexdiisa calamiyatun wax calamnimo ah calam lama shardiyo oo calam ha noqdo laynama odhanayo hadduu ta'sito walaa ziyaadatun ziyaadona lama shardiyo cala halaaثati saddex xaraf uu ka ziyaado fataquulu waxaad odhani fii hubatin ereyga hubatina ama gabadh haddaad magac uga dhigto waa gaar haddaadan gabadh magac uga dhicinna waa jamac wahyljamaacatu waa jamaca yaa huba baadoon yaa huba kamaa taquulu sidaad u odhanaysid fii caaishata inanta caaishee calamka ah yaa caaishu ama yaa caaisha wa in lam yakun hadduuna ahayn makhtuuman mid lagu gebagebeeyey bitaa'i falahu waxaa u sugan halaaatu shuruudin saddex shardi axaduhaa saddexdaa midkood an yakuuna waa inuu yahay mebniyan mid lagu binaynayo cala dami damo mid lagu binaynayo waa shardiga koobaad waa inuu dambe sito wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay calaman calam waa inuu yahay haddaba damo inuu sitaa waa shardi musanihii iyo jamicii iyo waxyaabahaasay kaa saaraysaa wa an yakuuna calaman markaynu nidhaa waa inuu calam yahay waxaan calam ahayn bay kaa saari walowna kiro maqsuudo aba ha ahaadee wa haalisu saddexaadna an yakuuna waa inuu yahay mutajaawisan mid gudbay oo ka badnaaday halaaثata axrufin saddex xaraf wadaalika kaasi naxwu xaarisin waa xaaris oo kale ereyga xaarisihi kow horta damaa lagu binaynayaa marka loo dhawaaqayo yaa xaarisu laba waa calamoo nin buu magacu yahay saddex waa mutajaawis oo saddex xaraf uu ka badan yaho afarba weeyaan haddaba yaa xaarisu waxaa luqadda inoo bannaan inaan fa'da goyno oo maxay ugu dhawaaqo xilliga aan u dhawaaqayo yaa xaari baan odhan luqatu man yantadir haddaan eegayo xarafka xadfan qolada qiimaynaysa luqatu man yantadir waxa weeyi waa luqadda qolada sugaysa ka xadfan eele icraabkii ka xadfan baanu la sugaynaa binihii ka xadfan baanu la sugaynaa qolada leh waxaa la odhanayaa luqatu man yantadir yaa xaari yaa xaari marka lagu dhaha fahan haddii magacaagu xaarif yahay yaa xaari qura baa lagu odhanayaa yaa xaari eeg xaari waa waa xaarifa weeyaan luqatu ma laa yantadir haddaynu eegno xarafka xadfan qolada aan qiimaynaynin ee nasyan mansiyan ka dhigaysa ra'dan iska god bay ku leeyihiin oo maxay dheh yaa xaaru yaa xaaru kolkaa haddii xaar lagu yidhaahdo af soomaali ha moodine waa magicii xaaris a ahaa oo fa'dii la xadfay oo la tarkhiimiyo oo loo dhawaaqayo yaa xaaru buu noqonayaa markaa xaarow waad aragtaa kow shuruudihii waynu ka wada helay wa jacfarin jacfar oo kaleba weeye jacfar marka loo dhawaaqayo ra'daa isna la tuuri taquulu waxaad odhan yaa xaaribaad odhan wa yaa jacfa ayaad odhan walaa yajuusu ma bannaana fii naxwi cabdillaahi cabdillaahi oo kale kuma bannaana tarkhiimkii waayo murakab buu inoo noqday wa shaaba qarnaahaa oo kalena kuma bannaana an yurakhama in la tarkhiimiyo shaaba qarnaahaa waa tarkiib isnaadiya gabadh baa la odhan jiray shaaba qarnaahaa geesahay ka caddaatay gabadha rag badan baa intay guuru soo bandhigeen ayay ka diiday iyadoo ka diiday baa maalin iyadoo adhi lisaysa oo dhogortii adhigu ay dhinacyada ka mareen ayuu mid qoladii ay diiday ahaa ku soo baxay markaasuu arkay inantii oo geesaha dhogori ka saarsaaran tahay ama dhafoorada markaasuu yihi shaaba shaaba qarnaaha ma arkaysin geesaheegii inay caddaadeen ama dhafooradeedii waa dhogor maaha kolkaa ciree wax saarayd weeyaanoo saarnaa walaa yajuusu ma banaano fii naxwi cabdillaahi iyo washaaba qarnaaha an yurakhama in la tarkhiimiyo sababta uu sheekhu inooga saarayna damaan lagu binayn dee marka loo dhawaaqayo liannahumaa iyagu laysaa ma aha madmuumayni kuwa la daminayo walaa fii naxwi insaan insaan lama tarkhiimin karo oo maqsuudan bihi loogala jeedo loola qastay mucayanun mid la cayimay insaan haddii gaara looga jeedo waayo liannahu isagu laysa calaman calan buuna ahayn walaa fii naxwi zaydin zayd lama tarkhiimin karoo daalka lagama jari karo iyo wa camrin iyo wa xakam liannaha iyadu hulaasiyatun waa saddex xaraf oo afar xaraf bayna gaadhin iyo wax ka badan wa ajaaza alfaraa'u sheekha farre wuxuu baneeyey atarkhiima tarkhiim buu baneeyey fii xakamin xakam dhexdii buu ku baneeyey wa xasanin xasan dhexdiina wuu ku baneeyey wanaxwihimaa waxaa lamidka ana wuu ku dhameeyey ku baneeyey oo min athulaasiyaati wixii saddex xaraf ah almuxarakati ee la xarakeeyey almuxarakati alwasad ee barhtankeega la xarakeeyey qiyaasan isagoo uga qiyaasanaya calaa ijraa'ihim banayntoodii naxw dureerintoodii naxwa saqara saqariya waxaa lamidkaa ay dureeriyeen majra zaynab zaynab oo kale saqaro oo saddex xaraf ah ayaa xagga maalaayansarifka zaynab oo afar xarafa ah ay kala xeer dhigeen dee wuxuu leeyahay sidii oo kale ana afar xarafa laygala heer dhigo fii iijaabi manci sarfi sarfiga mancintiisa waajibinteeda laa majraa cinda cinda dureerkeegii oo kale mayna dureerinin fii ijaazati sarfi sarfiga banayntiisa iyo wa cadamihi fii muxuu ihi laa majraa waa sax weeye hinde buu yidhi dacda laa majraa hinda hinde meen halkay socon jirta hinde oo kale mayna marinin fii ijaazati sarfi sarfiga banayntiisa iyo wa cadamihi la-aantii wuxuu ku leeyahay ereyga saqara laba xaraf bay badhaa labada xaraf ay badho waxa weeye haddii hindo oo kale lagalamlagala meel dhigo laba wej baa ku banaanaan lahaa saqara haddii lagala meel dhigo zaynab oo kale lagala xeer dhigo afar xarafa ana maalaa yansarif bay noqon lahayd kolkaas sheekheennu wuxuu yidhi haddaba waxaa la mariyey saqara zaynab oo kale sababta hindo looga dhigi waayey waxa weeye hindi waa saakinulwasat ya fi waa sax wey fi ijaazati sarfi manci sarfi waa cadamihi ma ka dambaysiye waa cadami hadday ka dambayso mancigu ma jiro dhib male wuu ka dambaysiye wuu ka daayey cadamkaa haddii laga daayo waa sax weeye fi ijaazati manci sarfi haddii lagu daayo oo cadamka laga tago halkaa manci baa lagu darayaa haddii manciga laga tagana cadamkan dambe aynoo qaabilsan wax mushkilada male haddaba saqaro waxa zaynab oo kale loogala meel dhigay oo hindo oo kale loogala meel dhigi waayey saqara ka wasadka ah xarakaysan saqara ka wasadka wasadkaa ah xarakaysan sidaas ayuu haddaba yidhaahdeen xakamna wasadkaa ah xarakaysane ereyga xakam ah ha lagala xeer dhiga bay leeyihiin jacfar iyo kuwii afarta xaraf ahaa xagga ijaazatu tarkhiimka waajaaza alfaraau fare wuxuu baneeyey atarkhiima tarkhiim ayuu baneeyey fii xakamin magaca xakama buu ku baneeyey wa xasanin magaca xasanana wuu ku baneeyey wa naxwihimaa labadaa ka shabahe u eg oo kalena wuu ku baneeyey oo min athulaathiyaati wixii thulaatthi saddex xaraf ah almuxarakati alwasad oo bartanka laga xarakeeyey qiyaasan wuxuu uga qiyaastay calaa ijraa'ihim dureerintooda naxwa saqara saqariya waxaa la midkaa ay dureeriyeen majraa zaynab zaynab halkay dureersato fii iijaabi manci sarfi xagga sarfiga mancintiisa waajibintiisa laa majraa hinda hinda dureersigeegoo kale mayna dureerinin fii ijaazati sarfi sarfiga banayntiisa iyo wa cadamihi la-aantiisa wa ijraa'ihim iyo dureerintooduu qiyaastay jamazaa ereyga jamazaa waa degdeg buu ahaan jiraye jamazaa ayuu ayay dureeriyeen jamazaa waa ka sariica ah lixarakati wasadihi bartanka xarakadiisa dartii bayna ayay u dureeriyeen majra xubaaraa xubaaraa oo sarantoosiga ah halka uu soconayey ama uuse dureerayey ayay mariyeen fii iijaabi xadfi alifihi alifkiisa xadafkiisa waajibintiisa fi nasabi xilliga nisbada xubaara oo sarantoosiga haddaad doonto inaad yaa u nisbe geliso dee waa la xadfi jiray alifkiisa haddaba waa inaan jamazaa oo culimada qaar master bay u haystaan jamaza culimada sheekeenani hadda wuxuu u haystaa isagu ismi faacil oo shaada buu u haystaaye waa masder bay ahaan jirtay jamazaada haddaba alifkeega ayaa ka xubaaraa oo kale lagu xambaaray ilan jamaza waa mutaxarikatulcayn weeyi mutaxarikatulcayn weeyi fii ijaazati xadfi alifihi alifkiisa xadafkiisa banaanidiisa iyo wa qalbihaa alifkaa in loo qalbiyo waawan wow jamaza alifkaa in jamaziyun la yidhaa iyo eeg iyo in la yidhaha jamazawiyun la wow in halkaa la keeno labadaba way baneeyeen wa ashartu waxaan haddaba ku ishaaray biqowli qowlkayga ka yaa jacfu aan idhi daman wa fatxan anigoo daminaya anoo fadxinaya ilaa anna tarkhiima tarkhiimka yajuusu waxa bannaan fiihi dhexdiisa qadcu nadari marka daymada laga jaro canilmaxduufi ka la xadfay wuu iska bannaan yahay daymadaa in laga jaro ka la xadfay baa iska bannaan yajuusu fiihi waxa bannaan qadcu nadari daymadoo laga jaro ayaa bannaan can ilmaxduufi kii la xadfay xaggiisa fatajcalu waxaad ka yeeli albaaqiya inta soo hadhay isman ismi baad ka yeeli bira'sihi misidiisa u madax bannaan fatadumuhu waa damini wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa luqata man laa yantadir nimanka aan sugin xarafka la xadfay luqadoodii baa la odhanayaa wayejuusu waxaa kaloo bannaan allaa taqdaca inaadan jarin annadara daymada inaadan jarin iyo isha canhu kala xadfe inaadan ka jarin bal tajcaluhu waxaad ka yeeli muqadaran la qadare ayaad ka yeeli fa yabqaa wuxuu ku soo hadhi maa kaana sidii uu ahaa calaa maa fa yabqaa wuxuu baaqi ku soo noqon maa kaana wixii jiray calaa maa sidii kaana calayhi uu ku dul sugnaa markiisii hore siduu ahaabuu kii ahaa ku soo hadhaya wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa lugatu man yantadir xarafka xadfan luqadda sugaysa ee qiimaynaysa ee icraabka iyo binahaba la sugaysa baa la odhan fa taquulu waxaad odhanaysaa haddaba cala aluqati haaniya luqadda labaad inagoo eegayna waxaad odhan luqaddii labaad weeyi fa taquulu waxaad odhanaysaa cala aluqati haaniya luqadda haaniyada ah fii jacfaru magaca jacfare dhexdiisa waxaad odhan fii jacfara magaca jacfare dhexdiisa waxaad odhan yaa jacfa fa'dii waad fadxin waa bibaqaa'i fatxati lfaa fa'da fadxadeeda baaqi noqoshadeedii wa fii maalikina waxaad odhan yaa maali waa bibaqaa'i kasrati laam laamka kasrihiisa baaqi noqoshadiisii wa hiya qiraa'atu bnu mascuud waa ina mascuud siduu akhriyey wa fii mansuur waxaad odhan ereyga mansuur hadduu noqdo sheekhu matniga kuma ishaarin mansuur mansuur waa afar xaraf oo ka u dambeeyo xarfulmadu ka horeeyo marka ra'da la xadfo xarfulmadkana waa la raacinayo ogaada mansuur wowgaa waa inaad xadaftaa maxaan odhanayaa markaa yaa mansubaad odhan ra'dii waan xadfay maxaa kaloon raaciyey waxaa kaloon raaciyey wowgii hadduu alif ahaan lahaa cuhmaan oo kale cuhmaan oo kale maxaan odhanayaa yaa cuhma miimkaan ku daynaya laba xaraf baan xadfay kolka waxaan xadfay nuunkii u dambeeyey iyo alifkii hadduu ya ahaan lahaa miskiin oo nin magac looga dhigay miskiin oo nin magac looga dhigay maxaad akhri lahayd miskiin markaad nuunka xadafto yaad raacin ya-dana waad raacin xarfumadku ama wow ha ahaado ama ya ha ahaado ama alif ha ahaadee marka la xadfo ka ka dambeeya iyagana waa la xadfi sheekhu halka hore kuma sheegin laakiin matniga yare soo socduu ku sheegi doonaa waxaad odhanaysaa buu ku yihi wafii mans wafii mansuur wafii mansuurna waxaad odhan mansuur markaad tarkhiiminayso yaa mansu saadka ayaad iska godi waa bibaqaa'i damati saad saadka damadiisa baaqi noqoshadiisii wa fii hiraq hiraqle ninkii la odhan jiray hiraqle maxaad odhan laamka markaan xadfo qaaf qaafka reeban baan dayni maxaan odhan markaa hiraq yaa hiraq baan odhan bibaqaa'i sukuuni ilqaaf qaafka reebniinkiisa baaqi noqoshadiisa waa luqatu luqadaasi maxay ma man yantadir ba mise waa man laa yantadir waa man yantadir ka xadfan bay sugayaan sidii hore halka xarafka si lagu daayo oo xarafka xadfan aynu sugna bay leeyihin man yantadir baa la wa wataquulu waxaad oranaysaa wa taqulu waxaad odhan calى luqati اluulaa luqadda hore waxaad odhan waa ma laa yantadire yaa jacfu waad iska godi hadda yaa jacfa bay ahayd waad kor dhignayd marka hore wa yaa maalu waa maaligu oo laamka kasrihiisii waad iska godi yaa maalu wa yaa hiraqu qaafkii waad iska godi raadmiinkii waad ka dayni waa bidami acjaazihinna xaggooga dambe ayaad wada damin wahiya qiraa'atu abisiraaj abisiraaj alghanawiyi qiradiisii weeyi muxuu akhriyey wayaa mansu biikhtilaabi dammatin damo ayuu ikhtilaaf ku sameeyey iyo jiida biikhtilaasi miyuu yidhi haa biijtilaabi dammatin damo ayuu soo jiitay gayri tilka damma damadii kayrkeed ah allatii taasoo kaanad ahayd qabla tarkiimi tarkhiimka ka hor yaa mansu markaad sidan leedahay damihii marka hore jiray damo aan ahayn baad qadaraysaa inuu yahay waa luqatu luqatu maxaa la odhan jiray tanna waa luqatu man laa yantadir ka xadfan ma sugayaane kanay ka dhigayaan kii xadfanaa halkaa waxaynu kaga baxnay haddaba xarafka haddii munaadaha la tarkhiiminayo shuruudaha uu yeelanayo iyo inuu jawaas yahay ee waajib uuna ahayn halkan waxaynu ku arkaynaa xarafka u dambeeye munaadaha ee la tarkhiiminayo la xadfayo hadduu xarfulmed ka horreeyo in xarfulmedka la raacini wa yuxdafu waa la xadfi min naxwi salmaan salmaan iyo kala midka abaa ah laga xadfi wa mansuur iyo kala midka abaa ah laga xadfi wa miskiin iyo kala midka abaa ah laga xadfi miskiin waa magac nin hadda la socdo waxaa laga xadfi xarfaani laba xaraf naa'ibu faacilkii waa xarfaani wa yuxdafu waxaa la xadfi xarfaani laba xaraf min naxwi salmaan baa laga xadfi salmaan iyo kala midka ah wa mansuur iyo kala midka ah wa miskiin iyo kala midka ah saddexdaaba laba xaraf ka xadaf wa min naxwi macdii kariba macdii kariba oo labadaa kelmadooda haddii loo tarki la tarkhiiminayana alkelimatu thaaniya kelmadda idile oo dambaa la xadfi haddaba tarkhiimka waxaa loo qaybiyaa in hal xaraf la xadfo iyo in laba xaraf la xadfo iyo in kelmadidi la xadfo hal xaraf waxaa la xadfaa jacfar kale ra'da ayaad ka xadfi oo maxaad odhan yaa jacfu ama yaa jacfa waxaa laba xaraf la xadfayaana waa salmaan iyo miskiin iyo mansuur oo kale shuruuduu leeyahay ka u dambeeya waa inuu ka horeeyo xarfulmed xarfulmedkaasi waa inuuna haalis ahayna raabic iyo wax kasii badan waa inuu yahay hadda iminka haddaan eegno salmaan alifku waa imisa waa raabic weeye mansuur wowgu waa imisa raabic weeye miskiin ya waa imisa raabic weeye kan kale ee murakabkan masjiga ana macdi kariba waxaa laga xadfayaa qaybta dambe oo dhan wayuxdafu waa la xadfi min naxwi salmaan salmaan iyo ka lamidka abaa laga xadfi wa mansuur iyo ka lamidka abaa laga xadfi wa miskiin iyo ka lamidka abaa laga xadfi xarfaani laba xaraf wa min naxwi macdii kariba macdii kariba iyo ka lamidka a waxaa laga xadfi alkelimatu haaniya kelimadda labaad almaxduufu ka la xadfayo litarkiimi tarkiim dartii loo xadfaya calaa alaaثati aqsaami saddex qaybood buu ku dul sugan yahay axaduhaa midkood an yakuuna waa inuu yahay xarfan waaxidan xaraf qura midkood waa inuu maxay yahay xaraf qura waa inuu yahay xarfan waaxidan xaraf qura waa inuu yahay wa huwa alghaalibu isagaa ghaaliba kamaa mahalnaa waa kanan soo tusaalaynay oo kaleba xaraf qura la xadfaya wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay maxduufku xarfayni laba xaraf wadaalika kaasi fii maaka weeyaan ijtamacat fiihi ay ku ururtay ama ay ku kulantay arbacatu shuruudin afar shardi ayaa ku kulmay axaduhaa midkood an yakuuna waa inuu yahay maaka qablaalxarfi xarafka hortii'a alakhiiri ugu dambeeya zaa'idan zaa'id horta shardi waa inuu zaa'id yahay wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay muctalan muctal waaalidka saddexaadna an yakuuna waa inuu yahay saakinan saakin waraabicka afraadna an yakuuna qablahu waa inay ka horreeyaan alaaatu axrufin saddex xaraf iyo famaa fawquu wax ka sii badan wadaalika kaasi waa naxwu salmaan wa mansuur iyo wa miskiin calaman oo wada calam laga dhigay taquulu waxaad odhan yaa salmu maxaa kale bannaan miimkaa ah? inaan kor dhigo or maxaa idhaahdo yaa salma wa yaa mansuubaan odhan maxaa bannaan saadka sidaas unbaa bannaan waa godaalka laakiin godaalkaa la kala duwayaa yaa mansu haddaan godaa godaalkan ayaa laba taqdiir leh mar waxaa la qadarayaa yaa mansu markaan idhaahdo ereyga yaa mansu markaan le waxaa la qadarayaa maxay godaalkani inuu yahay kii binaha marna waxaa la qadarayaa inuu yahay kii binyaha marna waa bine marna waa binyo waad aragtaa wayaa misku waan iska godayaa markaa kaafka haddaan doonana maxaan samayni yaa misku waan iska hoos dhigi oo maxaan odhan yaa miski baan odhan waqaalo shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi aniga shadri baa iga maqan shadri buuna qorayninbe miyuu idiin qorayaa shardga shadriga dambe wuu qorayaa hoosta ayuu malaha ku darayaa baan u malaynayaa yaa maru ina matiyatii maxbuusatun tarjuu lxibaa'a warambuhaa lam yay'asi wuxuu yidhi yaa marwo marwaanow inna madiyatii aniga gaadiidkaygii maxbuusatun halkanaa lagu xabaasay gaadiidkaygii waa tanoo halkanaa lagu xabaasay tarjuu waxay filanaysaa ayay rajaynaysaa alxibaa'a waxbixintaada ayay filanaysaa wa rabbuhaa ninkii iska lahaana waa isla anigan gabayaaga ahe lam yay-as ma quusanin ninkii gaadiidka lahaana kaama quusano inaad wax siisu kaa filayaa buu yidhi wa rabbuhaa lam yay-as maxalu shaahidkeennu waa yaa marwo aniga hadda wowgaa wuu goday yaa marwo imise xaraf baa la xadfay marwo markaa labaa la xadfay nuunkii iyo alifkii baa la xadfay maxaa kalee bannaan yaa marwo in maxay loogu dhawaaqo in la kor dhigo maxay la yidhaah yaa marwa yaa marwa ayaa bannaan yaa marwo marwaanow inna madiyatii gaadiidkaygii maxbuusatun waa la xabbaasay tarjuu waxay filanaysaa alxibaa'a waxbixintaada wa rabbuhaa saaxiibkeedna ama kii lahaana lam yay as weli ma quusanin yuriiddu wuxuu doonayaa yaa marwaanu marwaan buu u dhawaaqayaa wa qaala aakhar mid kale ayaa isna gebay tiriyo wuxuu yidhi qifii fandurii yaa asmu hal tacrifiinahu gabayga ayuu isna tiriyey waa shadri ahaan ayuu inoo soo qaatay shadrigii dambana wuu ka aamusay kaygani miyuu qorayaa shadriga dambe muxuu qoray hoosta hoosuu ku qoray miyaa ha hoostuu ku qoray kayga laftiisuba hoostuu ku qoray kififan dhuriya asmuhaltacrifiinahu hada almugiiriyu aladii kaana yudkaru qifii istaag buu yidhi fandurii eeg yaa asmu asmaayi hal tacrifiinahu inaad ninkan garato haadaakani almugiiriyu ma ninkii ree beni mugiire wey ma ninkii ree mugiiraa alladii kaasoo kaana ahaa yudkaru kii la sheego ama kii la xuso ma ninkanuu ahaa gabayaagani wuxuu u jeedaa yaa asmu markuu yidhi qifii fandurii yaa asmu markuu yidhi asmaa'u buu doonayey inantu asmaa'u bay ahayd asmaa'u haddaba asmaau ereyga asmaau a ah markaynu eegno waxaa la xadfayaa hamsaha u dambeeya waxaa la raaciyey alifkii ku xigay laba xaraf baa la xadfay kadibna laba weji baa bannaan ama yaa asmudhe ama yaa asmadhe ama kor luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir yuriiddu wuxuu doonayaa yaa asmaau inuu yidhaah qifi istaag buu yidhi joogso oo eeg yaa asmu asmaay hal tacrifiinahu inaad garato ahaadaakani almugiiriyu ma ninkii mree mugiirabaa alladii kaasoo kaan ahaa yudkaru kii la sheego ama la xuso ma ninkiiba yuriidu wuxuu doonayaa yaa asmaau laba xaraf buu inaga xadfay wayejibu waxaa waajibaya aliqtisaaru in lagu gaabsado calaa xadfi lxarfi xarafka xadafkiisa alakhiiri ugu dambeeya sow maynaan odhan xarfulmadku waa inuu zaa'id yahay sow shardi ma ahayn hadduu asal noqdo ka warrama xarfulmedku hadduu asal noqdo xarafka u dambeeyuunbaa la xadfi wayejibu waxaa waajibaya aliqtisaaru gaabsi baa waajibaya calaa xadfi lxarfi xarafka xadafkiisa lagu gaabsado alakhiiri ugu dambeeya fii naxwi mukhtaar mukhtaar iyo waxa la midka ah calaman oo calam laga dhigay mukhtaar markaaad u dhawaaqaysid ra-doo qurun baad xadfi oo maxaad odhan yaa baado yaa mukhtaa alifka raacin maysid sababtuna alifkan mukhtaar ku jiraa waa asal oo waa caynkii ficilka ilan asalku wuxuu ahaa mukhtayirun calaa wasni muftacilun buu ahaa waa caynkii ficilka hadaba mukhtayirun haddaynu nidhaa waa ismi faacil mukhtayirun buu asalku ahaa haddaynu nidhaa waa ismi mafcuul ama aan nidhaa waa masder miimiya ama aan nidhaa waa daraf makaan oo miimiya ama aan nidhaa waa daraf zamaan oo miimiya afartaa wejina mukhtayar unbaa la odhanayaa taqdiirta qofka sarfiilaha abaa ah garanaya lianna almuctalla muctalku waa muctalka hadda xarfu cilluhu u jeedaa asliyun waa asal lianna alasla asalku wuxuu ahaa mukhtayirun ow mukhtayarun mukhtayirun waa ismi faacil markaan qadarno mukhtayarunna waa afar jeer ama ismi mafcuul qadar ama masder miimiya qadar ama darfulmakaan miimiya qadar ama darfu zamaan miimiya qadar faubdilat ilyaau ya-dii waa la bedelay alifan alif ayaa loo bedelay wa cani lakfashi sheekha akfash la yidhaahna waxaa laga hayaa ijaazatu xadfiha xadafkeega inuu baneeyey tashbiihan isagoo ku shabahay lahaa iyada bizaa'idati zaa'idada kamaa shabahu siday ugu shabaheen alifa muraamaa ereyga muraamaa alifkiisa fi nasabi markii nisbada la joogay bialifi xubaaraa muraamaa waxa weeye ficilka ramaaya baa lagu odhanayaa xubaaraa wasankeega ka samee sarfiilaha waa baab lagu imtixaano waxaa la yidhahdaa warbal ramaa xubaaraayoo kale ka samee baa la odhan markaasuu muraamaa odhanayaa dee muraamaa haddaba muraama alifka egaa ayaa xubaaraayoo kale lagu shabahay faxadafuuha way xadfeen wa fii naxwi dulaamisun dulaamisun oo ka madow-a ah. calaman marka calam laga dhigay nin haddii dulaamis loo bixiyo lianna almiima miimtu wain kaanad haba ahaata zaa'idatan zaa'ide bidaliili qowlihim qowlkoogaa lagu gartay ay yidhahdeen dircun dulaamisun wa dircun dilaasun ay yidhaahdeen ay miimkii ka tegeene walaakinahaa iyadu xarfun saxiixun waa xaraf saxiixa miimka laa muctalun muctalse ma aha sidaa darteed dee in la xadfana ma ahayn wa fii naxwi saciidin saciid iyo wa cimaadin cimaad iyo waxaa la midka ah haalis buuna ahayn oo raabic buuna ahayn saddex xaraf baan ka horreynin saciid iyo cimaad saddex xaraf kama horreeyana laba xaraf baa ka horreeya iyo wa samuudna waa wow oo laba xaraf unbaa ka horeeya lama xadfi karo kolkaa hal xaraf unbaa lagu gaabsanaya lianna alxarfa xarafka almuctalla muctalka ah lam yusbaq lagalama hormarin bihalaaثati axrufin saddex xaraf wa can ilfaraa'i farana waxaa laga hayaa ijaazatu xadfihinna xadafkooga inuu baneeyey wa anshada siba weyhi siba weyhi baa gabaygan tiriyey tanakarti minaa bacda macrifatin lami waad aragtaa gabayga ima dhammaystirin kaygu kayguu ka aamusayoo ima wada dhammaystirin wuxuu yidhi tanakarti waad isnakiraysay minnaa annaga xagga yaga ayaad iska nakiraysay bacda macrifatin intaadna taqaanay kadib kadib lami waa lamiisu inanta lamiise la yidhaahdaay lamiisay sawdigiina yaqaanay goormaad na dafirtay buu leeyahay shadriga dambe miyuu inoogu daray mise wuu inaga xadfay muu ku daray idhibka ku daray aninkaygani kuma darine haa sax kanaa ku daray wuxuu leeyahay waasiba weyhi baa gabaygan tiriyey isagu ma lahayn laakiin wuu sheegay gabay uu hayo inuu yahay wuxuu yidhi tanakarti mina bacda macrifatin lami wa bacda ntasaafi wa shabaabi tanakarti waad isnakiraysay waadna dafirtay buu leeyahay minna annaga xagga yaga waa ogaan baad isku kaayo diidsiisood noo dafirtay bacda macrifatin intaadna taqaanay kadib lami lamiisaay inanta lamiiso la yidhaahday horaad noo taqaanay waadna dafiraysaa wa bacda tasaafi intii saafi aynu isku ahayneen isjeclayn kadib wa shabaabi iyo dhallinyarnimadii almukarami aadka loo maamuusay markaan gabownay sawdigana garan waayey buu yidhi intaasuu ujeedaa haddaba maxalu shaahidka gebaygeennani waxa weeye waa lamiida ereygaa lamii asiin baa ka maqan waa lamiisu maadaama oo lamiisu ya-dani ay laba xarafuni ka horeeyaan la xadfi maayo ee yaa lamiisu faxadafu siina siinkay xadfeen faqad oo keliya ya-daa waxa loo xadfi waayey saddex xaraf baan ka horreyna labaa ka horeeya wa fii naxwi habayakhin habayakh ilmaha bucbucoodka ah ama dhaylada le ah iyo wa qanawarin ereyga qanawar ah isaga dhexdiisana waxaa lianna xarfa alcilati muxarak lama xadfi karo hal xarafun baa lagu gaabsanayaa labadan ereyga habayakh ah oo ismi faacil aynu ku naqaanay habayakh ismi faacil buu ahaa wuxuu ka yimid ihbayakha oo waa ilmaha bucbucoodka ah ismigiisa faacil baa habayakhun loogu dhawaaqayo waa shaad wuu shaadoobay qanawar ereyga ana waxaa isna lagu idlaaqaa qofka madaxa weyn ama qofka dabeecadda qallafsan ayaa qanawar la waa qof dabeecad qallafsan ama waa qof madax weyn labadaa haddaba wowga wey wowga iyo ya-da ha taaban oo ha jarin maxaa sababay oo habayakh iyo qanawar ya-diisa iyo wowgiisaba maxaa loo badbaadiyey dee saakin bayna ahaynoo mutaxarik bay naga noqdeen wa fii naxwi habayakhin habayakh iyo waxa lamidkaana waa lagu gaabsan xarafka dambe waqanawarin iyo qanawar iyo waxa lamidka ah lianna xarfalcilati xarfu ciluhu muxarakun waa mid la xarakeeyey wa haalisuka saddexaad ee kelmad laga xadfayaa an yakuuna waa inuu yahay almaxduufu ka la xadfayaa kelimatan kelmad bira'sihaa sideeda u madax bannaan oo dhammaystiran wadaalika kaasina fi lmurakabi waa murakabka tarkiibalmasjid tarkiibulmasjiga la ystarkiibiyey naxwu macdii kariibo iyo waxadra mawd iyo waxa lamidkaa ah weeyi haddaad u dhawaaqdo in haddaba macdii kariibe la yidhaha maxaad odhan taquulu waxaad odhanayaa macdiyu nin xadramawd la yidhaha maxaad odhan wa yaa xadru yaa xadru iyo yaa macdii kariibu labadaba markaad u dhawaaqdo saasaynu ugu dhawaaqi in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam